tilmaan oo ammaan ah oo khaasa ah hadda loola jeedaa lafdiga marka cadafka laysku cadfay waa cadfu lcaam cala alkhaas oo afnaa ayaa ka caamsan xamdiga ilaa xamdiga waa ammaan kaliya hanaaguna waa tilmaantoo dhan waxayna ahayd maalinkii qoraxdu madoobaatay markuu salaada ka baxay ay ahayd khudbadan markuu nabigu aqrinayay sala allahu calayhi wasalam maalintii qoraxdu madoobaatay markii uu salaada ka baxay ayay ahayd nabigana sifadiisu sidaasay ahayd sala allahu calayhi wasalam mar kasta oo uu doonayo dadka inuu la hadlo wuxuu ku bilaaban jiray hadalkiisa ilaahay inuu ammaano subxaanahu wa tacaala saasuu hadalkiisa ku bilaaban jiray waana sida saxda qofka muslimka markuu rabo inuu hadlo oo khaasatan weliba waxyaalaha muhiimka uu ka hadlayo waa inuu hadalkiisa ku bilowdaa ilaahay inuu ammaano oo alxamdu lilaahi uu yidhaahdo haddii sidaas laga tago waxaa bedelkeeda imaanaya waxyaalo kale dadku inay samaystaan ah, oo la idhaha halkan bilaabane faatixada noo akriya marka shay walbaana diinta meeluu ku leeya shaygan meeshuu lahaa dad ka qaado meel kala dhigto nabiga raacidiisii waa kaa qaldanta hadda salaadda marka la tukayo allahu akbar la yidhaah haddaadan faatixada akrin ee ammaan kale aad ilaahay ammaanto salaaddu kuu ansixma maxaa yaele meeshan faatixada iska marka hadalka la bilaabayo haddaadan ilaahay sidaan nabigu u ammaani jiray u ammaanin ee aad tidhaahdo faatixada noo aqriya sidii nabigu ku bilaaban jiray iyadana waa aad khilaaftay waxaa la rabaa meel walba sidii nabigu yeeli jiray in la yeelo salaaddii marka la tukanayo la yidhaahdo oo qofkii faatixadii u akriyo markii hadalka la bilaabayana lagu bilaabo sidii nabigu ku bilaabi jiray iyadana sala allahu calay wasalam oo uu qofku yidhaahdo alxamdu lilah meel walba sidii nebigu yeeli jiray in la yeelaa la haddaan la yeelin waxay imaanaydaa nabi khilaafid weeye ana nebiga nabiga sala اllahu calayh wasalam xamid allah allah ayuu mahdiyey oo ammaanay caza allah haalib ah wajalla allah weyn wa afnaa calayhi alluu tilmaamay uma qaala nabigu wuxuu yidhi maa min shay-in shay ma jiro shaygaasoo lam akun aanan ahayn uriidtuhu mid lay tusay ilaa ra'aytu shaygii waa arkaa fii maqaami meeshaas aan taaganay haadaa oo kan ah xataa aljannatu jannadii iyo wanaaru naartii mar'iyatu waa mid la arko maalinkii qoraxdu madoobaatay markuu salaada ka baxay ahayd markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam shay ma jiro aan horay la ii tusin ilaa meeshaas hadda aan taaganahay dhammaan waa arkaa xataa jannadii waa u jeedaa naartiina waa u jeedaa saasuu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam markaa shay waa nakiro fii siyaaqi nafyi maxaa loola jeedaa macaam ah nakira fii siyaaqi nafyi weliba min la gelshay nas ayay ku tahay cumuumka cumuumay faa'iidayda cumuumkaas ma sidaasuu ku nabadgalay mase waa la khasisay kayta wax walba nabigu ma arkay sala allahu alay mase waxyaalo gaaraha loola jeedaa waxyaalo gaaraha loola jeedaa labada kaydta waxa ay tahay oon shaki ku jirin waxyaalo gaaraha loola jeeda ee wax walba loolama jeedo waa deliil saxiixa waa xadiis saxiixa marka deliilka la khasisayana ma bannaana in lagu khasiso wa aan kale ahayn marka culummada muslimiintu waxay nasgareeyeen caddeeyeen in la khasisay ashyaadaanna loola jeedo waxyaalihii ummadda loo ballan qaaday sida fitanka adduunka dhici doona guulaha ay muslimiintu gaari doonaan qiyaamaha waxay la kulmi doonaan taasaa loola jeeda intaasaa loola jeeda ibnu abijamra sharaxiisa su-aashaasuu keenay macaana mase waa qaab markaas ayuu wuxuu yidhi waالظaahiru minhuma alwejhu اw wejhu اlakhiir sida daahirkaa waa wejka dambeeya oo ah an yakuuna almuraadu bihi maa yuxtaaju bihi اlإkhbaaru ilaa ummatihi wixii loo baahan yahay nabigu ummaddiisa inuu u sheego wamaa yakusuhu salى اllahu calayh wasalam fii daatihi اlmukarama iyo waxaa ilaah ku gaar yeelay nabiga daatadiisa la karaameeyey wamaa akramahu llaahu bilidilaaci calayhi wixii nabiga ilaahay ku karaameeyey inuu daalac siiyo markaasuu wuxuu yidhi walawalu macnaha hore oo laydhaha waa caam wax walbaa nabigu arkay mamnuucun waa mamnuuc in lagu fasiraa maxaa dhacay yaa tusaa yadullu calaa daalika alkitaabu wasunna kitaabka alle iyo sunnada nabigaa tusayaan kitaabkiiu ku bilaabay wuxuu yidhi kitaabkii faqowlu ama alkitaabu faqowluu tacaalaa qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayb ila allah cirka waxaa ku sugana malaa'iga dhulka waxaa ku sugana banu aadan iyo jinni ah ma oga qaybka allah keligiisa og haddii la yidhaha wax walba waa dalacdana qaybku ogaayaa ka imaanay aayadaana khasiisayda xadiis wa ama alxadiid xadiidkana xadiidka bukhaari iyo muslima ah khasisa miftaaxu اlgaybi hamsun gaybka qasnadihiisa waa shan laa yaclamuhuna ila allah allah cidaan ahayna ma oga allah maan cid kaloo makhluuqu ma oga laa yaclamu maa taqiidu اlarxaam waxa riximyaalka ku jiro ilmaha ah allah cidaan ahayna ma oga daa tiraada ilmihii hadda waa la arkay kombyuutara la saaray waxaa la yidhi waa mataano waa wiil waa gabar ka waran intaas ogaal weyn ma aha ma dhiciso ma soo dhacaa mise waa bila dhammaystana kombyuutar ma sheegaa ma ahlu janna mise waa ahlu naar kombyuutar ma sheegaa waxa uu sheegayaa waa wax yaro iska kooban waxa uu sheegaya waa wax waxaa riiximka ku jira waxaa sida kaamilka u og ah, allah keligiis weeyaan walaa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaya ilaahay maan cid kale ma oga waxa berri dhaci doona allah maan cid kale ma oga nabigaa yidhi sal اlahu alay slm walaa yaclamu mataa yaأti lmadaru axadu ila allah roobku markuu imaanayo allah maan cid kale ma oga walaa tadrii nafsun biayi ardin tamuutu ila allah naftu meeshay ku dhima doonto allah maana cid kale ma oga walaa yaclamu mataa taquumu saacatu ila allah qiyaamuhu markuu dhacana allah maana cid kale ma oga marka wax walbuu daalacday haddii la yidhaahdana waxay noqonaydaa in la yidhaahdo dhammaan nabiguna waa ogi wuxuu yidhi ibnu abi jamra waliannahu laa yumkinu an yuxmala haada calaa jamiici اlquyuub suurtagal maahan qaybkao dhan in lagu fasiro inuu daalacday lianna daalika yu-addii ilaa istiwaa'i alkhaaliqi waalmakhluuq arrintaas waxay gaarsiinaydaa haddii layha qaybkao dhan uu daalacday khaaliq iyo makhluuq in la sino olena nabiguna qaybkoo dhan ogya allana og taasaa ka imaanaya taas ayaa ka imaanayda wa huwa mustaxiilun caqlan wa sharcan waana mustaxiil wax dhacaya maaha caqligaaba lagu ogaya inay mustaxiilta sharcigiina waa kaa soo sheegay ma ahan ibn abi jamra keliya a'immada sidaasay u sheegeen alimaamu suyuudi xaafidu suyuudi sharxa nasaa'iga markuu sheegay xadiidka wuxuu yidhi wuxuu yidhi waqad bayanat riwaayat lmusanifi anna qowlahu kulla shay hadalkaas nebigu yidhi riwaayadda waxaa caddayday musanifka maqsuusun biqowlihi wucidtum lafdigaasa khasisaya oo hadda lafdigayaa fiiriya waxaa anaga lafdiga noo qoran uu yahay ee bukhaariga maa min shayin bism laakiin saxiixulmuslimka waxaa ku sugan ra'aytu fii maqaami haada kulla shayin wucidtum iiri qaydka kulla shayin wucidtum saasaa saxiixulmuslimka ku taala waxa aan arkaa waa shay kastoo laydin ballan qaaday fitnooyinka dhacaya dagaalada dhici doona iyaamaha jannada naarta intaa fuu marka wuxuu yidhi xaafidu suyuudi tan waxaa qasisayda lafdigaasa qasisaya lafdigaasaa qasisaya wadaalika khaasun bifitani dunya arrinta nabigu u daalacday waxay khaas u tahay fidnooyinka adduunyada wa futuuxihaa furashayaalka wa bimaa fi laakhirati min aljannati wanaar iyo jannada iyo naarta waxa taasay khaas u tahay axaadiista khasisayda xadiidkaana tiradii ka badtay oo nabigeena suban salى اllahu calيه wasalam xadiiska صaxiixa dadka laga leexinaya xawdka nabiga inay ka cabaan markuu nabigu yidha ummatii ummatii waxaa layleeyahay yidhi inaka laa tadri maa axdaثu bacdak war kama haydid adiga gadaalkaa waxay diinta ku soo dareen idan waxaa dadku maanta samaynayo nabigu war kama hayo dadka caasiyoobay kuwa gaaloobay kuwa bidcada la yimid kuwa fisqiga la yimid allah nabi maxamed wuxuu leeyay sala allahu alay waslm aakhiro waxaa ilaa ileeyoo laygu leeya ma ogi dadkan waxay sameeyeen ka war haddaad tidhaa waa u ogaa ah, nabigiyaa kule waxaa la ileeya ma ogid ka war marka adiladu waa cadday sida qoraxdii waa cadday marka shay kastoo fitanka adduunyada dhici doona jannada naarta futuuxaadka kuwaas weeye maa min shayin shay ma jiro shaygaasoo lam akun ah aanan ahayn uriidtuhu in lay tusay ilaa ra'aytu waan arkaa fii maqaami maqaamkayga haada oo kan ah tanna waxay ku tusaydaa qudrada ilaahay weynankeed jannada oo carshiga hoostiisa ku taallo toddobada sama ka sarrayda dhammaan samaawaadku kama xijaabin markii alla ugu talagalay inuu tuso dhammaan wixii makhluuqaha ka sokeeyey alla uga wareeji markaasaa nabigu arkay sala la naarta oo aad u hoosaydana ayadana ilaahay wuu tusa waana arka isagoo halkaas jooga marka qudrada alle wax caajis geli kara lama arko waa awood kaamil ah dhammaan waxaas oo jawhara way isku aadi waayeen hal maruuna tusay nabiga weliba hal mar u wada tusay awoodda alle kamaalkeeday ku tusay xata aljannatu wanaaru in la godaa bannaan waa mubtada khabara loo soo qadelaa xataada ibtidaa'iyaa xata aljannatu jannada wanaaru naarta mar'iyatun waa midu arkay waxaa bannaan in la kordhigo xata aljannata wanaar waxay ku cadfan tahay ilaa ra'aytuhu shaygii waa arkaa xata aljannata wanaara waa arkaa cadafkana waxaa markaan u subinay sax damiirka in wax lagu cadfo mutasilkaa haddee markaan waa bannaan yaho fasliyaaba jiraba fasliyaa jira in la kasriyana waa bannaanta xataada jeero laga dhigo xata aljannati wanaari ah, xataa jannada iyo naarteen u jeeda saddexdaba bannaan fawxiya waa la ii waxyooday uu yidhi nabigu salى اllahu calayh wasalam ilaya anaa la ii waxyooday annakum idinka tuftanuuna in laydin imtixaanayo su-aalaa laydin weydiina su-aalo a weydiina ah, in laydin imtixaanayo oo su-aala laynu weydiinayo saasaa la ii sheegoo la ii waxyooday saasuu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam fa uxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annakum idinka tuftanuuna in laynin imtixaanaa fii qubuurikum qubuurihinnaa laydinku imtixaanaa mila ow qariiba milada mudaafulaygeed waa la xadfo markaasaa sidii ayadoo idaafaysan looga tegayoo tanwiintii laga ilaaliyey oo asalka kalaamku wuxuu yahay mila fitnati اlmasiixi dajaal masiixi dajaal idnada fidnadiisoo kale ow qariiba ama wax ku dhow min fitnati اlmasiixi dajaal ah, wuxuu yidhi raawiga asmaa ka warinaa laa adri ma ogi aya daalika labadaas kelimo midkii qaalad asmaa ay tihi inay tihi mila fitnati اlmasiixi dajaal iyo inay tiri qariiba fitnati masiix dajaal qariiba min fitnati masiix dajaal labada midkii ay tilmaamaan labadaas mida ahayd fitnadii masiix dajaal waa fitno aad u daran fitnada masiixi dajaal ay u daranta aaday u daranta shubahaad badan wataa sheegana nabig wuxuu yihi salى اllahu qof isku haysta inuu muumin aa u tega oo is adigu muumin hata wax qaadi karo markaasuu shubahaad kusii dayna markaasuu raaca le arwa rabi ruma mar halla raac uu leey ah, shubahaadka u wato marka meel markaad ku maqasho ha aadana ka carab masiixi dajaal axaadiista ah, culimmada u deliishaday ka mid tahay ahlulbidac lama dhegaysto ah, maxaa yeele shubahaadu wataa dajaaliya adu waxaa is leedaha adigu waxa weyn cilmigaagu waa badan yahay masaladaanna waa ka warqabtaa ma baadiyoobaydid shubahaadu kugu sii dayna markaasaa raaca nabig wuxuu leeya dajaal meel haddaad ku maqasho ha raac ha u tegin meesha u jooga aadi qofa isla adugu muumina ta shaki laguma geli karo warkaa waa kuu cadi xaqu banaanku kuu yaalla soo ma jeedin waa u tegaa markuu tago shubahaadu kusii dayna markaasu raaca saas darteed ahlu sunna waljamaaca yidhaahdaan ma bannaana qof mubtadica in la dhegaysto ma bannaana maxaa yeelay mubtadicadu waxay wataan shubah dajaaliya shubhooyin oo waxa weeyaan been ah waxaa dhacda adoo isleh adugu baabku waa kuu baxo laguma qaldi karo in shubahaadkaas aad ku baadiyood sidaasaa dhici karta marka fidnadiisu waa weyn tahay dajaal middaas sida ay u weyn tahay imtixaan u weyn aa la ydin imtixaana saas wey marka labadaas lafimidiyo marka asalku sidaasu ahaa mila fidnati masiixi dajaal ow qariiba min fidnati masiixi dajaal waxay la mid tahay ka qowli shaaric bayna diraaceey wa jabhat اlasad fiiri bayna diraaceey wa jabhat اlasad asalku muxuu ahaa bayna diraacey asadin bayna diraacay اlasadi wa jabhat اlasad kii hore mudaafkii laga xadfay lidalaalati اhaani sidiisiya loo daayey tanna waa sidaas oo kale laa adri moogi aya daalika labadaas midka qaalad ay tihi asmaa min fitnati اlmasiixi dajaal fitne ku dhow ama lamidaha layn imtixaana yuqaalu waxaa layni leeyahay qabuuraha marka ku imtixaana maa cilmuka ogaalkaagu muxuu yahay bihaada rajuli aad ka ogtahay ninkan maxaad ka taqaanaa nebi maxamed aa loo suurayna sala allahu calay wasalam taasna waxay tusaydaa qudrada ilaahay weynankeeda qudrada ilaahay weynankeeda waxaa la ogsoon yahay qaaradaha kala duwan qaaradaha kala duwan mar kastaba intaasaa ku dhimanayda kumanaan kun aad dhimanayda waxaa dhacdaa daqiiqad inay kumanaan dhintaan qaaradaha kala duwan qof kastoo qabriga la geeyana nebi maxamed ala tuusaa sala allahu alay wasalam awoodda alla weynankeed isla markaas markaasaa leeya maxaad ka tiqin ninka maxaad ka tiqiinay ninkan saasaa lagu leeyay nabig wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam yuqaalu waxaa la leeyahay maa cilmuka maxaad ka og tahay cilmigaagu muxuu yahay bihada rajuli qofkii marka adduunka rumaysnaa ee iimaankiisu jaasim ahaa ee cilmi ku dhisnaa alla ka cabsi ku dhisnaa ilaahay baa u laqinaya qofkaas ama tilmaamaha nabiga ha yaqaan ama yuu oqoon mar hadduu nabiga si saxa u rumeeyey oo uu raacay jawaabtiisa alla u laqinay nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam faama almu'minu qofka muuminkaa awilmuuqinu qofka yaqiinsan yaqiinta ka sii sarayda muminku oo ah, labada lafti way isku dhow yihiin laakiin muqina sii sarayda qofkii muuminka ahaa ama yaqiinsanaa wuxuu yidhi raawigu laa adri ma ogi biayihimaa labadaas midka qaalad asma ay tiri labada miday tiri ah, laakiin midkii yaanan kale oqoon taas waxay kutusaydaa taxariga dadaalka ay ruwaaddu ku dadaalayaan lafdiga inay ku keenaan xadiiska hadday gara waayaan midka kale uga shakiyeen ay ku soo darayaan marka qofkii muuminka ahaa ama muuqinka ee yaqiinta ku sugnaa fayaquulu wuxuu leeyahay huwa ninkaanu muxamadun weeye rasuulullaahi rasuulkii ilaahay noo soo diray ergegii rabbi noo soo diray weeye jaaanaa wuxuu noola yimi bilbayinaati xujooyin cadcad walhudaa hanuun faajabnaa waan ajiibnay watabacnaa waana raacnay huwa muxamadun waa muxamed alaaan saddex maruu leey saddex mar ayuu leey oo yidhi ibn abi jamraa ma su-aashaa saddex mar lagu celina mase asagaa iskaga ceshana su-aasha maata ma maa cilmuka bi haada rajul ma saddex goora lagu celina markaasuu saddexdaba jawaabta ku celina mase halka mar markii la weydiiyo uu leeda huwa muxamadu huwa muxamadu huwa muxamadu daahir waxa uu yidhi saddex su-aaladoda lagu celina saddexda waa ku celina taasna waxay ku tusaydaa xaqu isma bedelo qofkaanuna shaki ku hadla maa yaqiinu ku hadla baailka isgabadhacleey qofka haddii uusan shaygan cilmi iyo yaqiin u lahayn su-aal weydii waxbuu ku jawaaba mar kale weydii wax kaluu ku jawaaba tii hore waa seega laakiin qofka cilmiga iyo yaqiinta ku sugan boqol goor haddii lagu cesho halkii waduu mara maxaa marka hore tu cilmi ku dhisan yahi iimaankiisa cilmi ku dhisan saddex gora lagu celiya saddexda iskhilaafi ma xaqaana lagu yaqaanaa inuusan iskhilaafin xaqa aa lagu yaqaan inuusan iskhilaafin baadilka iskilkhilaafa qofka aan wax u sugnayn oo aan wax weyn iimaankiisu sugnayn aana gebi dhacleeya qofkan ma gebi dhaclaynaye haddii saddex la weydiiyo saddexdaba jawaabtii saxiixayda ku celina taas wuxuu yidhi waxaa kaloo laga qaadan qofka haddii iimaan saxa uu rumaysan yahay nabiga salى اllahu calيه wasalam iimaan saxa mar hadduu rumaysan yahay mutaabacana laga helo nabigu daba joogi jiray salى اllahu alيه wasalam caqiidadiisa caqiida u ahaa cibaadadiisa cibaado u aheed wixii nabigu jeclaayu jecelya wuxuu nabigu nabcaayu necebya qofkaas xataa tilmaamihii nabiga yuusan oqoon shamaa'il muxamadiya yuusanba akrisan ilaa shamaa'il muxamadiya lagu bartaa nabiga tilmaamihiisa ama kutubta saas u hadasha tilmaamihii nabiga mar hadduu rumaysnaa raacina jiray waa u caddahay jawaabta waa loo laqina laakiin fiiriya munaafiqintan ku dhacayda fiiri marka kanu saddexdii jawaab su-aalo saddexdaba uu jawaabtii ku celiyo fa yuqaalu waxaa la leeya mamseexo saalixan xaalata mid suuban camalkaagu saalix uu mid ilaah raalli ka yahay uu iska seexo waxaa loola jeedaa raaxayso raaxayso wey raaxayso iska istirax qad calimnaa waa ogayn ala leeyahay in kunta inaad aheed la muuqinan bih mid yaqiinsan awalba inaadan ka shakisnayn nabiga nebinimadiisa sala allahu calayh wasalam waa ogeyn allah u soo diray su-aashaan in la weydiiyo allena waa ka ogaal badan yahi markuu weydiinayo alle waa ka ogaal badan yahi qofkan wuxuu ku sugan yahi markaasaa la awalba waa ogeyn inaad adiga yaqiinsaneed oon shaki kugu jirin raaxayso iska seexo saas ayaa la leeyahy wa ama almunaafiqu kii uurka gaalka ahaa aw ilmurtaabu kii ku shakisnaa nabiga nabinimadiisa iyo xaqa xaqnimadiisa laa adri ma ogiyuu yidhi aya daalika kaas midka qaalad asmaa ay tiri labada kelimayd mid tiri laakiin middii ay tiri ma ogi labaday un mid tiri midkay ahayd laakiin ma ogi inay tiri munaafaq iyo inay tiri murtaaq waana isla macno munaafaqu wuxuu ka shekisanya nabiga xaqnimadiisa sal اlahu alay nabiga xaqnimadiisuu ka shekisanya qalbiguu ka shekisanya afkana wuxuu ka sheegaa inuu rumaysanya murtaabkuna sida fayaquulu wuxuu leeyahay marka la yidhaha maa cilmuka bi hada rajul laa adri ma ogi samictu naasa dadkaan maqlay yaquuluuna shayan wax iyagoo iskale faqultu maxay u joogta dadka dhahaya maqlo waa iska id ma yaqiinsanayn qalbiga kama yaqiinsanayn mar hadduusan qalbiga ka yaqiinsanayn xataa munaafiqiintu waktiga nebiga joogay sala اllahu alay wasalam sida cabdullahi ibn ubay ee nabiga yiqiinay jawaabta waa seegeen marka la yidhahdo xaad kaleedahay ma lama garanayo le ninka xataa ah, kuwii la noolaa saasuu yidhi ibn abi jawr waana saas ilaa lama kala qaadin marka fiiri marka kuwii xaataa yiqiin ama wax bartay shamaa'il maxamediye xifdiyey ama nabigaba la noolaa jawaabtoodu mar hadduusan nabiga yaqiinsanayn asuusan nabigii raacin oon labadii laga helin jawaabtoodu waa laa ajri ma aqan muuminkii aan nabiga arag ee nabiga lakiin yaqiinsanaa raaci jiro sunnadiisa jeclaana waxa weeyaan waa muxamadun rasuululahi ule maxaa kanuu ku liibaanay kanuna ku khasaaray kan wuxuu ku libaanay nabiga mutaabacadii u raacsanaa sal اlahu alيه waslm raacidii nabiga munaafaqna muxuu ku kasaaray khilaafkii uu nabiga khilaafay intaas wey ma rabtaa berri ilahay inuu jawaabta kugu sugo maanta nabiga dabagal sal اlahu alay sl ka har bidcada ka har bidcada ka har bidcada caqiidadaa tii nabiga ka dhig sal اlah alay cibaadadaa tii nabiga ka dhig mucaamaladaa tii nabiga ka dhig dabagal nebi moxamed sal اlah alay slm waxa lagu liibaanaya waa raacidda nabiga sal اlahu alay slm waxa lagu qasaarayaana waa khilaafidda nabiga sal اlahu alay wasalam marka racnab ah. sooma jeedin sidaas daraaddeed ahlusunna waljamaaca waxay yidhaahdeen qofka iskadaa nabiga sifaaddiisa qayb inuu ka jaahil yahay rabbulcaalamiin sifaaddiisa mujmal mar hadduu u rumeeyo qayb uu ka jaahil waxba ka dhigin wuxuu ku keenay wejka soddon iyo afraad ibn abi jamil ahlusunna waljamaaca waxay yidhaahdeen qofka jahliga uu ka jaahil noqdo bibacdi sifaati اlbaari waxba kama dhibayo mar hadduu sifaati alle si mujmal u rumeey oo inay xaq u aaminsanay intuu arkay uu u hogaansamay inuu ka jaahil noqdo ka mu'miniintii aan nabiga arag mar hadday nabiga yaqiin u rumaysnaayeen sunnadiisana ay daba joogeen ay jeclaayeenoo jacayl ruma ay jeclaayeen ilaahay baa xujadii u laqiray sooma jeeda cilmigii munaafiqiintuna jahliguu noqday mar haddaysan qalbigana ka yaqiinin nabigana aysan raacin sala allahu calayh wasalam sidaas wey sidaas rawa الbukhaariyu imaamu الbukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radia allahu canه qaala abu hurayra wuxuu xadiiska teenan ka gudbin ibn abi jamra wuxuu yidhi xadiiskan waxaa kale oo laga deliishado ahlu sunna waljamaaca ay ka deliishadeen jannada iyo naartu inay abuuran yihiin maaha wax hadda kadib la abuurayo jannada iyo naartu waan abuurayiin hadday abuurayiin nabigaaba arkayba sal اlahu alيه waslm ahlbidaca gabola qaba ma abuuran hadda kadibaa la abuura marka xadiidkaanay ku caddahay jannada iyo naartu hadday abuura yihiin waa diyaarsan yihiin marka qofka yidhaahda ma abuurna xadiiskiyuu beeniyey xadiiskiyuu beeniyey rawa اbukhaariy imaam bukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu qaala abu qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo man waa kuma ascadu naasi dadka qofka ugu liibaanta badan bishafaacatika ergayntaada yowmaalqiyaamata aada ergayn doonto qofka ugu ergaynta badan xadiidkaas masalada kale oo ay tahay xadiidkaas aan ka soo dhammaanay asmaa in la raaciyo waxay tahay su'aalaha ma dadkoo dhan alla weydiinaya masedadan su'aalaha la weydiinayna jira qabriga saddex qof su-aal lama weydiiyo alambiyaa wاshuhadaa wاlmuraabiduun sida xadiis saxiixa ay sheegay saddexdaas su-aal qabriga laguma weydiiyo saddex qof su-aal lama weydiiyo alambiyaa nabiga la dhihi maayo maa taqulu fiiha darju maxaad ka dhihi jirtay ninka isagaa wax lagu imtixaana washuhadaana nabigaa sheegay sala اlahu alay slm ma la weydiinayo imtixaan waxaa ugu filan uu yidhi seefti waxa weeyaan dushooda ka hilaacday Ah, waa lasoo imtixaana imtixaanka muraabidiinta dadka iyagoo dhufayska ku jira oo gaalada hor taagan ku dhintayna ma la weydiinay su-aal saddexdaasba la weydiin baa nabigaa yidhi macnaha shuhadada iyo muraabidiinta la weydiin baa nabigaa yidhi sala allahu alay slm culummadu waxay dhahdeen shuhado haddaan la weydiinayn nabina inaan la weydiinayn waa min baabi alowlaa wa axra waa uga labadaana nabigaa nasgareeyey kana waa looga qiyaastay rawa bukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow man waa kuma ascadu naasi dadka kan ugu liibaan badan bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinka qiyaamaha marka la tago shafaacadaada iyo ergeyntaada qofka ugu liibaanta badanoo ku guulaysana waa qofke su-aasha cajaa'ibteeda fiiriya saxaabada su-aalahooda markaad aragto waxay ku tusaydaa taqwadooda alla kacabsigooda cilmi badnaantooda su-aalba su-aashay ka muhiimsantahay weydiin jireen nabiga sala allahu calay wasalam ah. qofka ku guulaysa doona ee helaya shafaacadaada yuuya waxaa la idhi ascad ismu tafdiil calaa baabihi miya mase waa calaa kayri baabihi ah. qofka ugu liibaanta badan miyaa la leeyahy mase qofka ku liibaanayaa la leeyahy labada keelale waxaa saxiixa calaa baabihi sidiisa in loo daayo sababtoo ah shafaacada nabigu horta qofaysan gaarayn ma jiro xataa alkufaar oo say u gaarayda ashafaacat alcudmaa yaa ergeynaya sow nabiga maaha sala allah alay in dhammaan addoommada la kala xukmiyo ee waxa weya wixii naar leen naar loo diro wixii jannana janno loo diro nabiga shafaacatulcudmaa isaga iskale keligiis marka nabiyada kaleeto ay waxa weeyaan ay ka gaabsadaan nabiyullaahi aadam nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi nuux nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa dhammaan markay ka gaabsadaan uu leeyahay ana lahaa ana iskale waana midda ilaahay suuratulisraa ku tilmaamayo casaa an yabcaaka rabbuka maqaama maxmuuda taas weeye nabiga iskale dhammaan marka addoommadii way gaartay shafaacadii laakiin shafaacada qofka ku sii liibaanaya janno ku gelaya laga hadla midka liibaanta badan waa qofka jannadii ku gala ama darajaadka sare ku hela ilaa taas nabigu waa ergaynaya sala allahu calay wasalam wuxuu kaloo ergaynayaa albaabka jannada in la furo isaga ergadaas iskale qofka horey laga furi maa jannada wuxuu kaloo ergaynayaa dad naar mutay inuu u ergey inaysan naartaba gelin marka liibaanta weyn taasaa ka mid a wuxuu ergaynayaa kuwa naarta gale in laga soo saaro janno la geeyo Ah, dadkaas marka oo waxa weya aad ugu liibaanaya ee jannada ku gelayaa yelihiin su-aashaas waxay ku tusaydaa saxaabada cilmigooda cilmiga saxaabada xood ibn abi jamre taas waxaa laga qaadanayaa macnaha inay qofku ku dadaalo sacaadada sababta lagu helayo iyo inuu sababkii uu la yimaado ku camal falo sababtoo ah wuxuu u weydiinaa inuu ogaado sababta lagu helaayo nabiga shafaacadiisa markuu ogaadana uu ku camal falo saas u weydiina sababka lagu helo shafaacada nabiga sala اlahu alay inuu ogaaduu rabaa markuu ogaadana uu ku dhaqmo saasuu rabaa su-aashaa saas u weydiin qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam laqad danantuka laqad danantu waxaan maleeyey yaa abaa hurayra abaa hurayra waxaan maleeyey allaa yas'alanii inuusan i weydiinayn can haada allaa yas'alanii in la kordhigaa bannaan oo anta naasiba laga dhigo allaa yas'alunii a bannaan oo anta mukhafafa min ahaqiila laga dhigo labaduba bannaan maxaa yaele bacda danniyay dhacda bacda danniyay dhacda labaduba kuu bannaan laqad danantu waxaan maleeyey yaa abaa hurayra abaa hurayro allaa yas'alanii inuusan i weydiinay can haadaa xadii can haada alxadii xadiidkan nabigu markuu joogay hadalkiisa xadii ala dhihi jir waa kana fiir soo ma jeedi nabigaa ku tilmaama maahan magac gadaal laga baxshay hadalka nabiga xadii ala dhihi jir nabigu wuxuui xadiidkan inaad inuusan i weydaynayn ayaan ogaa axadun qof awala minka xaal mid adiga kaa horeeya awala in la kordhigaa bannaan oo axadka laga xaaleeyo oo see nakira wax looga xaalaynaa waa nakira fii siyaaqi nafyi nafyaa ka horey u banneeyey waxaa bannaan awalu in la yidhaah oo axadka laga sifeeyo axadkaasoo awalu adiga kaa horey labaduba bannaan laqad danantu waxaan maleeyay yaa abaa hurayra anlaa yas'alanii inuusan i weydiinayn can haada alxadiidi xadiidkan axadun qof axadkaasoo awala minka axadkaasoo awalu minka adiga kaa horeey waa in la godaaba bannaanta awala minka xaal uu axadkaas adiga kaa horeeyana waa damaantolxalay wuxuuhi ibn abi jabr waxaa laga qaadanaa haddii saa'il uu qofka culummada masalo weydiiyo qofkaas saa'ilkaa wax uu ku farxo wanaaga haddii la hayo in la farxad geliyo nabigu intuusan mas'alada uga jawaabinu horta farxad geli ah, waa farxad gelin inuu yidhi nabigu sala allahu alay slm waa kuu malaynaayey inaan waxa weyn xadiidkan lagaaga soo hormarin waa ammaan weyn waa ammaan weyn wey marka wuu farxad geliyey nabigu sal la ala magaciisa inuu ugu dhawaacayna dhawaaqayna waa farxadgelin labaad inuu mas'aladii u sheegayna waa farxadgelinta saddexaad qofka muuminka wax kastood awoodo been laguma farxadgeli karo laakiin wax kastoo xaqa ood ogta waa lagu farxadgeliya muuminka marka nabigu wuu farxadgeliy nabigu sababtii uu sheegay marka sababtii uu sheegay uu ugu mareeyey xadiidkan inaan looga soo hormarayo Ah. sababta uu ugu mareeyey inaan xadiiskan looga soo hormarayn sababtii u sheegay wuxuu yidhi limaa shay dartiisaan kugu maleeyey ra'aytu aan arkay oo min xirsika dadaalkaaga ah cala alxadiisi xadiiska aad ku dadaalaydo sidaad xadiiska ugu dadaalaydo sidaas markaan arkay aan xadiiskaan waxaan is yidhi soo hormari doono taas maxay kale ku tusaydaa xadiiskan muhiimadda uu leeyahy xadiisu xadiis caadiya maha akharu naasi naar waxaa gelshay shafaaca raadin markaasay waxay ku dhacaan sababkii shafacada lagu weydaha oo shirki ah oo bidca ah ay ku dhacaan aarnaar akarunaas maxaa naar geliya dalabu shafaaca shafaaca raadin shafaacu raadina shirkigu ku dhacaa shirkigana waa lagu waayaa shafaacada shafaacu raadina bidcu ku dhaca ayadana lagu waaya sababka lagu waayo shafaacada nabiga ka midta ah, xawdka looga qabo marka xadiisku xadiis caadiya maha saasaa keentay inuu nabigu suyihad xadiidka muhiimkaa kollayba abu hurayre loogama soo hormari doono ah, loogama soo hormari doono dadaalka uu ka arkay siduu axaadiista u jamcinayo limaa shay dartiisaan ugu maleeyey ra'aytu aan arkay min xirsika dadaalkaaga xaggiisa cala alxadiid aad ku dadaalaydo waa kana intaas waa farxadgelintii uu farxadgelinaayey iyo xadiidka weynankiisa oo uu sheegay nabigu sala allahu calay wasalam haddana jawaabtu waa tanaa ascadu naasi dadka qofka ugu liibaanta badan bishafaacati ergayntayda yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha man qof weeye qaala yidhi laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane khaalisan xaalu ka barax tirayo min qalbi qalbigiisa isagoo qalbiga ka barax tirayo fiiriya maaha afka kaliya oo min nafsii nafsadiisa xaggeeda isagoo ka barax tirayo u fiirso khaalisan isagoo barax tiraya muxuu ka barax tiraa min ashirki u fiirso maxaa shafaacada nabiga marka lagu helaa tawxiid maxaa shafaacada nabiga lagu waayaa shirki saasay noqota marka jawaabti isagoo badax ka barax tiraya qalbiga ka barax tiraya waxaa ku baxay kaafirka iyo munaafiqii ma helaan shafaacada nabiga salى اllahu calayh wasalam ma helaan marka shafaacada nabiga qofka doonaaya qofka doonaya waa inuu ku dadaalo tawxiidka tawxiidka waa inuu ku dadaalo oo uu aad ugu dadaalo inaan tawxiidkiisa shaki shaki uusan shaki iyo shirki iyo nifaaq uusan dhex gelin ee uu noqdo tawxiid yaqiin khaalis ah shirki iyo nifaaq ka baraxla waa inuu noqdo wuxuu yidhi ibnu abi jamre waxaa laga qaadan xadiidkaas oo uu daliil u yahay arimaha aakhira caqli iyo qiyaas laguma ogaado shafaacada nabiga sida lagu helo caqli laguma ogaado qiyaas laguma ogaado waxaa lagu ogaa karaa waa nabiga sala allahu calay wasalam xadiiskiisa iyo qur'aanka oo kitaabka alle ah caqli laguma ogaado saasa abu hurayra u weydiiyey haddii caqli lagu ogaa karo ma uusan weydiiyen marka caqli laguma ogaado nabiga noo sheegay qofkii shafaacada nabiga raje ka qabaa tawxiidkiisa ha ku dadaalo shirkigana ha ka barax beelo xadiiskan bal aad u fiiriya marka ibnu abi jamra wuxuu yidhi sidaa markuu sharxayey wuxuu yidhi waa wejka soddon iyo labaad masale muhiimuu keen wuxuu yidhi fiihi xadiidka daliilu daliila ku sugan muxuu daliil u yahay calىa anna man ictaqada aliimaana qofka iimaanka qalbiga ka caqiideeyey nabiga xaqnimadiisa sala اlahu alay slam ilaahay xaqnimadiisa qalbiga qofka ka go'aansadoo ka caqiideeya duuna nudqi bihi oo aan ku dhawaaqin laa yascadu bi ku liibaanin ma ahan iimaan hadduu awoodo waa ka reeba qofkaan awoodin gadaal uga hada qofkan awooduna carabku ka go-an yahay maala amaan hadli karin hadalku ka xidhan yahay qalbigana ka yaqiiniya waa qof kale laakiin qofka awooda carab kale hadli kara qalbiga ka yaqiiniya imaanka carabka aan uga dhawaaqin ma liibaanayo waa kasaar iimaankiisun ansixi mayo soo ma jeeda shafaacada nabiguna gaari maydo saasaa laga qaadanaya taas maxay ku tusaydaa masalada ashaacirada caqiidadoodu faasida inay tahay ah, ashaacirada caqiidadoodu waxay ku dhisan tahay qofka weligiis hadduusan tawxiid ku dhawaaqin qalbiga uu ka rumeeyo uu ka go'aansado asagoon cilad qabin iimaankaasu muuminku waa anfacaya ilahay agtiisa muuminu ka jawhara tawxiid bal akriyo jawharada akriyo ibraahim bayjuuri markuu sharxayo tuxfatulmuriidka muxuu leeyahy waxaan qabnaa huu leey caqiidadeennii ah qofka qalbiga ka rumeeya aana ku dhawaaqin cudurdaar ma ahan cilad inuu qabo waa dhawaaqi karaa wuusan dhawaaqayn waa muuminu leeyah ilahay agtiisa laakiin adduunka wuxuu leey mumin annagu ma dhihi karno ila uma jeednay idan marka dhawaaqaanu adduunka in qofka muuminnimo loo oqoonsado ayuu taraya laakiin aakhiro miyaa qalbiga keliya ku filan nabiguna muxuu leeyahay sala allahu calay wasalam yaa shafaacada nabiga helaa qofka dhawaaqa qalbigiina uu la jiro oo khaalis wayna labada la isku dara haddaadan dhawaaqin ma ku anfacayo ee eh, ninka la abu daalib muuminu noqo hadday anfacayo abu daalib nebiga adeerkiis waa ogaa nabigu inuu xaqi diintu xaqta waa u ogaa waaba ku dhaartayba walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani lbariyati diinan ah, ilahay baan ku dhaaranaya waan ogahay diinta maxamed inay inta diina u qayr badanta waa yaqiinsanaa laakiin afka waa diid in uga dhawaaqo nabiguna wuxuu noo sheegay salى اlahu alيه wasalam naar inuu ku jiro waa adeerkiisa abudaalib oo nabiga difaaci jiray soo ma jeed afka uga dhawaaqi diid hadduu afka uga dhawaaqo qalbiga uusan ka yaqiinsanna waa munaafaq ma anfacayda shafaacada waa cabdullahi bin ubay oo kale muumin maxay tahay inuu labada isku daro afkana uga dhawaaqo qalbigana uu ka khaliso oo ka darax tiro qofkaas bisay anfacayda qofkaas mis anfaay xadiikan wuxuu hi xaafid ibnu xajar xashadana waynu kugu yaallaa waxaa laga qaadanaa oo laga faa'iidaysanaa fadliga abu hurayra abu hurayre fadligiisa nabigaa sala allahu calah wasalam ku yidhi waa u malaynaya inaan lagaaga soo hormaray waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa dadaalka lagu dadaalo xadiidka iyo cilmiga fadliga uu leeya maxaa yeelay sababta uu kayrkaas ugu mareeyey nabiga sal اlahu alay slam abu hurayra waxay noqotay dadaalka uu xadiidka ku dadaali jiray xadiiska nabiga dadaalka uu ku dadaali jiray saasaa nabigu kayrkaas ugu mareeyey salawaat ullahi wasalaamu alay rawى الbukhaariyu imaamu الbukhaari wuxuu ka wariyey can cabdilaahi bni amri can cabdilaahi bni camri bni اlcaas can cabdilaahi bni camri bni اlcaas radia allahu canhuma alcaas oo ya-da laga gooyo iyo in ya-da la sugo labaduba bannaan in la sugaana fara badanba oo caasii loo qoro ayadaaba fara badanba qaala wuxuu yidhi cabdilaahi bni camri bni اlcaas radia allahu canhumaa asaga iyo aabbihiisba ilaa raaddaa ka noqdee samictu rasuulallah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay ina allaha allah laa yaqbidu alcilma cilmiga qaada maaho qibloo maa intizaacan siibitaan siibitaankaasoo yantasicuhu uu ka siibayo min alcibaadi addoommada walaakin yaqbidu alcilma cilmiga ilaah waa qaadaa biqabdi alculamaa culummada la qaadidoodii la qiblooshadooda xataa idaa lam yubqi caaliman markaan ilaahay hal caalim adduunka ku reebin ittakhada annaasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan madax madaxdoo juhaalan jaahiliin ah fa su'iluu waa la weyddiinaa madaxdaas masaa'ilka diineed fa aftoo way jawaabayaan bikayri cilmin oqoon la'aan fa dalluu markaasay iyagu lumayaan wa adalluuna dadkana markaasay luminayaan can cabdilaahi bni camr bni اlcaas radia allahu canhuma qaal cabdullahi bni camr bni caas wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi salى اllahu calayh wasalam rasuulka allaan maqlay yaquulu xaale uu leeyahay ina allaha allah laa yaqbidu اlcilma cilmiga qiblo maaho qaadi maa intizaacan siibid yantasixu uu ka siibaa min alcibaadi addoommada cilmiga waa la qaada laakiin qaabka ilaahay u qaadaya ma ahan in dadkii caalimiintayoo jooga qulubtooda ilaahay ka siibayo saas ma aha saas ma aha laakiin qaabka ilaah u qaadayo waa sidee qaabka uu u qaadayaa waxay tahay walaakin yaqbidu alcilma ilaa cilmiga wuxuu ku qibloonaya ku qaadayaa biqabdi lculamaa culummadu qaadanaya ma ahana yidhahdeen culummadu culummadaa la qaadaya macnaheeda loolama jeedo ayadoo waktiga ay dhimo lahayn laganin a ilaahay dadejina hore ka layna maaha ee waxaa loola jeedaa cilmigu wuxuu ku baaqi noqdaa caalimaa jooga intuusan dhiman in cilmiga laga qaado oo caalim kale soo haro isagoo nool ee uu dhinto iyadoo bedel loo hayo saasuu diintu ku baaqi noqota nabigeenna suuban sala allahu calah wasalam markii ilaah oobsanayey cilmigii ilaah u soo dhibay dhammaan muslimiinta haye hal xaraf ma lumin oo diintii ka mida muslimiinta ka dhaxleen saxaabada ka dhaxleen saxaabadana ma aysan dhammaan iyagoon taabiciyaalka ku wareejin saasaa diintu nagu soo gaara marka cilmiga la qibloonayo caalimiinta mid walba waqtiga ilah ugu talagalu ku dhimanaa asagoon caalim kala reebin oon laga baran khalaas saas cilmigu ku baabaa saasa cilmigu ku baaba'aya qaabkaasaa loo qaadaya xataa idan marka taas maxay ku tusaydaa waxa weeyaan inay arrin khatara tahay haddii culummadu dhimato ayadoon ardadu cilmigii ka qaadin waa musiibo waa musiibo taasaana nabigu ka digaya sala allahu alay wasalam saas daraaddeed le xaafidku xadiiska waxaa ku sugan in aad la iskugu booriyo cilmiga in la xifdiyo ah. in aad la iskugu booriyo cilmiga in la xifdiyo haddii kale musiiba dhacay xataa idaa lam yubqi markaan ilaahay reebin caalima hal caalim markuusan alla reebin ittakhada naasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan oo hamsada la godo wuxuu leeyahay xaafidku waxaa kaloo loo dabdiyay riwaayadda abidar ruasaaa la kordhigo ruasaaa marka ru'uus la yidhaha waa jamcu ra'sin ru'asaaa marka la yidhaha waa jamcu ra'iisin ah, jamcu ra'iisin waa ru'uusan madax madaxdoo juhaalan jaahili madaxaa loola jeedaa madax diinadu ah, waa mufti waa qaadi waa sheekh dadka wax u akrinaya madaxdu waa kuwaas muftiyaa la samaynaa masaa'ilka ka jawaabo jaahil qaadiyaa la samaynaa dadka kale xukmiyo jaahil shiiq la duruusiyan akhraahu jaahil madax diineed wax laga hadlaya waa madax diineed xaa marka hadday jaahiliyihiin maxaa ka imaanaya nabigu wuxuu yidhi salى الlahu alay slam fasu'ili waa la weydiina warna kala xukm sheikh masle heble ii sheeg sheikh bal kitaabkan ii akri waana jaahil dhihi maayo ma garanayo ee wuxuu leeyahay laqad saqadta calى alkhabiir walle qofka ehelka u ahaayood u timid waa anigee soo dhowow waa saas masaladaas taasuna waa saas taasuna waa saas xishoon ma ilaahay ka baqi ma soo ma jeedin waa sheega fasu'iluu waa la weydiinaa faaftow waa jawaabayaan bikayri cilmin oqon la'aan waa dembi ilaahay laga galo dembiga ugu weyn cala aliطlaaq ah, dembi ka weyn ma jiro ah, qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxish maa dahara minhaa wamaa badan wاlإثma wاlbaqya bغayri الxaq وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana maxaa alla xarimay وan taquluu cala اllahi ma la taclamuun walaa taquluu lima taصifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu calى اllahi اlkadib in aladiina yaftaruuna calى اllahi اlkadiba laa yuflixuun ma liibaanaan dadka ilaahay ku been abuurtaa oo masaa'ilka diiniga haysan oqoon ka hadlaan ma liibaanaan waa qasaara marka faaftow way jawaabayaan biqayri cilmin fadalluu ayagu waa lumaya waa baadiyood ilaa cilmi la'aanay jawaabeen ilaahayay ku been abuurteen wa adaluu dadkana waa baadiyeena ilaa dadkii jahligaasay ku raacayaan musiibu saas darteedu yidhi xaafidku waxaa laga qaadanaa xadiidkan oo xadiiskan ku sugan oo laga faa'iidaysanayaa wataxdiir min tar'iisi iljahala in ra'iis laga dhigo dadka jahalada oo waxaw mufti laga dhigo oo qaadi laga dhigo oo shiikh laga dhigo musiibada ay u ummadda waxaa kaloo xadiiska ku sugan wa ana alfatwa hiya ariyaasatu اaii xaqiiqiya madaxnimada xaqiiqada waa qofka masaa'ilka dadka uga jawaaba kaasaa haysta madaxnimada xaqiiqada oo runta al xadiisku madaxnimadu sheega midda ah. qofka diinka dadka uga jawaaba madaxnimada xaqiiqada maaha wax banu aadamku sii karaan mana aha waxay kaa qaadan karaan waa wax rabbi baxsho waa wax rabbi baxsho madaxnimada xaqiiqada taasa nabigu taasuu ku sheegay waxaa kaloo laga qaadana wadamu man yuqdimu calayha biqayri cilm in dadka masaa'ilka looga jawaabo iyadoon oqon loolahayn xumaanta ay leedahay iyo dhaleecaynta sharcigu dhaleeceeyey musiibo wey masaa'ilka in lagu dhiirrado ayadoon ehel loo ahayn marka maxaan ogaanay ummadda dalaalka iyo baadidu goormay u imaanayaan marka cilmiga la waayo sharciga cilmiga sharciga cilmulkitaab wa sunna marka la waayo ummadda iyo dalaalka derbiga u dhexeeya waa ilmiga waa cilmiga sharciga cilmulkitaab wa sunna cilmigaas intuu yaallo ummadda dalaalkii derbiga uga dhexeeya maalinka la waayo kitaabka alle sunnada dad aqoon aan ah u leh marka la waayo ummadda waa baadiyoy laakiin waxa isweydiin leh midkaan asagu diinka ka been sheegay dembigiis waa cadi laakiin caamada masaakiinta ma ku dambaabaya oo inta jahliga loogu jawaabo iska raaca waxaa la yidhi qof walba ijtihaadaa waajib ku ah caamada laftirkooda ijtihaadaa waajib ku ah oo ijtihaadka ku waajibkaa muxuu yahy culummadana ijtihaadaa ku waajiba culummada waajib waxaa ku ah masaladay sheegayaan kitaabka sunnada inay waafajiyaan caamadan maxaa waajib ku ah inay wax weydiiyaan qof oqoon iyo alla kacabsi ay ku malaynayaan haddii marka qofka caamiga uu waajibkiisii guto oo qof oqoon iyo alla kacabsi uu ku malaynayo uu wax weydiiyo oo uu kaasu jahli ugu jawaabo dembiga kii jawaabaya iskale caamiguna waxba kuma leh caamiguna wax dembiya kuma leh sidaasna waxaa tusaya nabigeenna suubow salى اllahu calayh wasalam xadiidka uu yidhi man uftiya bikayri cilmin kaana ismuhu calaa man aftaah man uftiya bikayri cilmi qofka loo jawaabo cilmi la'aan oo jahli loogu jawaabo kaana ismuhu calaa man aftaa dembigiisu wuxuu dusha ka saaraya kan u jawaabay isagu dembi maha laakiin shardi waxaa ah inuu marka hore ku dadaalo ou sira qor oqoon badan leh alla kacabsina leh qofkaas wax weydii hadduu dadaalkii ka tago caamigii caamigiiyaa dadaalkii ka tegey qof jaahila amase oqoon aan u lahayn uu diintii weydiiyey si qaldana loogu jawaabay dembigu wax ku leeyay waana agaru naas maanta meesha ku fidnaysan yahi shiiqo masaladaasaan culummo weydiiyo saas ihahdeen xaa ka jira war waxaas culuma kuuma sheegin yaa kuu sheegay ha yar aan beer abqaarka iskala xamaanlaan weydiiyey hadda waa saas wax wuxuu ku hadla aad ogtahay inaan culum maba sheegin waxaa laakiin aad muhiim u ah macallimiintuna rabex ka baqe masaa'ilkay yaqaaniin ha jawaabin masaa'ilkaysan oqoonin ya jawaabi qaraa'ibta layaab kale oo soo baxa waxaa ka mid a macallinaan weydiiyey saas u yidhi waana gobolka macallinaan weydiiyey saas u yidhi waxyaala aad is leedahay war muusan ilahay rumaysna macallinkaas macallinaan gabadhan furayo macallinaan weydiiyey markaasuu yidhi yaa idinla joogo labadiina labadayna kaliyana dhib male hayso hadda meel ay ku taallo male diinka ilaah markaas wuxuu yidhi maalin kale aan furayn markaasaa macallinka u tagay markaasaan haya macallin mar kalaan furo markaasuu isu yidhi maxaa u furtay markaasaan idhi waa xanaaqsan markaas dhib male wad kafiin oo ma ninaan xanaaqsanayn xaaskiisa iska furo dhammaan nimanka xaasaska fura way xanaaqsan yihiin bal fiiri duusan ninku waalnayn oo miih leeyahay yaa ku yidhi xasanaa koo furan hadde hadda waa halmaa muddo ayaanan laga joogahay wuxuu saddex gooru sheegay oo uu intaasu dalqadood markiiba ku furayo oula iska wado marka qofka ilaahay inuu ka baqala masaladuu yaqaan uu ummadda u sheego tuusan oqoonna uu yidhaa ma aqaan iga leey tuusan naarkaas dadkuna rabbi inay ka baqaan oo masaa'ilka ay weydiiyaan dadka ehelka u ah dadka ay og yihiinoo masaailka la weydiiyo ka jawaaba bis ay weydiiyaan aysan qof kale weydiin hadduu qof kale weydiiyo oo qofkaasu been u sheego dembiga asagaa wax kule maahan kii kaliyu inuu dambaabay laakiin markuu asagu dadaalus yihahdo qofkaasaa diin kala weydii jir oqoon asaga u leh allana qof ka baqaya weli inuu yahay shardi hadduu oqoon kastana yuusan alla ka baqay waxba lama weydiin karo maxaa waa qaa'id waa inuu oqoon iyo ammaano ley hadduu labadaas qofu ku malaynayo weydiiyo oo qalad loo jawaabo man uftiya bikayri cilmin kaana ismuhu calaa man aftaa xadiiska abu dawuud ah, dembiga waxaa dusha saaraa marka kii jawaabo xalcaamigu intaas ka badan ma awood qof diinta la weydiina oo markuu arki jiray la weydiin jiru weydiiye intaas ka badan ma awood ah, qofkana xumaan kuma yaqan ah, kii geela xalaalayn jiray boonida maaha miduu asaguba ogya geela boonida xalaaleey hadduu weydiiyo kaas isaga ka mas-uul marka waa in qofku rabbi ka boqo aad isku ilaaliyo rawa albukhaariyu imaamu albukhaari wuxuu ka wariyey can caaisha zawji nebiy caaisha oo ah xaaskii nabiga sala allahu calayhi wasalam wa radia allaahu canhaa kaanad caaisha waxay ahayd laa tasmacu midaan maqlin shay-an shay shaygoo laa tacrifu aysan garayn ilaa raajacad waa ku laaban jirtay fiihi shaygaas annabiya nabigay kula laaban jirtay shayga nabigay kula laaba jirtay xataa tacrifow ilaa ay shayga garato sal اlahu alay fiiriya tan masale muhiim ah waxay ku tusaydaa ammaan caaisho caaisho wanaaggeed ku dadaali jirtay inay fahanto macaanida xadiidka xadiidka wixii adkaana maahan axaadiista kale lafdigooda laguma tacabudo waxaa la raba in lagu axaadiista loo baranaa waa in macaanidooda si xaqiiqaa loo bartaa xadiis walba macnihiisa faa'iidadiis waa saas marka xadiis kastoo soo mara oo macnihiisu ka ishkaal galo nabiga ula laaba jirtay sala allah alay kalgii jirta xaa loola jeeda ii shar ii fasa sidaasaa laga rabaa dadka muslimiin ummahaatu sitan hal sano ku dhameeyey laba sano ku dhameeyey oo aadan fahmaynin maxaad faa'iiday maxaad faa'iiday waxaa la rabaa in aad wax faa'iido xadiis walba macnihiisa inad fahamto bal xadiiskana lafdi kastoo ka mida ah inaad fahamto inaad isku daydo sidaasaa lagu ammaanay caaisha soo ma jeeda waa wanaag waxaa kaleeto xadiiska ku soo nabiga sabarkiisa iyo dulqaadkiisa masaa'ilka diiniga marka loola soo laabto oo la yidhaha rasuulka alla xadiiskan macnihiisa ii sharax kama caroo jirin raalliyu ku ahaa waana u sharxi taasna culammada laga raba sabarka iyo dulqaadka xadiiska macnihiisu wuxuu yahay marka la yidhaah inuu sharxo usan dhig kuwa ka hordhiga inuusan ee uu sharxo kaanad waxay ahayd laa tasmacu midaan maqlin shay-an maxaa loola jeedaa shay-an majhuulan mawsuufan bisifatin laa tacrifuhu shay ay ka jaahil tahay oo ku tilmaaman tilmaan aysan oqoon ma maqli jirin shaygaasoo laa tacriifaysan garayn ilaa raajacad fii shayga waa ugu laaba jirtay annabiya sala allahu alay wasalam nabigay kula laaba jirtay xataa tacriifa ilaa ay garato sifadaasa laga raba dadka waana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi man xuusiba qofkii la xisaabo aakiro cudiba waa la cadaaba qof alla qofkii la xisaabo waa la cadaaba aakiro nabigaa yidhi sal allahu alay slm markay maqashay xadiiskan macnihiisu waa garan wey waa ay og tahay inuusan waxawan xadiisku qaldanayn laakiin macnihiisuu ka qarsoonyi sababtoo ah aayad qur-aanay xafisanta ahlu jannihii oo laleeyahay fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiir ah, dadka midigta qofka laga siiyo kitaabkiisa waxaa la xisaabinaya xisaab fudud way garatay marka aayadda iyo xadiiskiibasa iska hor imaanayn laakiin ayada ay ka qarsoonta nabigay kula laabatay sala allahu alay qaalad caaisha waxay tihi markii nebigu yidhi man xusiba qofkii la xisaabo aakhiro sidiisaba cudiba waa la cadaaba qaala waxay tihi caaisha radia allahu canha faqultu waxaan idhi awalaysa yaquulu llah awalaysa shanigu miyuusan ahayn yaquulu llahu tacaala alla inuu leeyahay fa sawfa mar dambaa yuxaasabu la xisaabinaa qofkii midig laga siiyo kitaabkiisa xisaaban xisaabka yasirafu mana dad ahlu jannahu la cadaabay qaalad caaisha waxay tidhi faqaala nabigu wuxuu yidhi innamaa wax kale maahan daalika daaliki midkaas aad sheegaysa xisaabka aad akhriday alcardu waa bandhig maahan xisaab adag bandhigga waxaa loola jeedaa nabigaa caddeeyey sala allahu calay wasalam ilaahay baa addoonkan asturay markaasuu leeyahay addoon dembigan ma samayda waa rabbiyo kanna waa kanna markuu is waaba halaagsamaa kuu dhammaatay oo dhammaan wuxuu sameeyey la qirsiiyo aa rabbi leeyahay adduunkana dadku saas kuma oqon ninkii qaaliga ah wanaagga badna ay kuu haysteen intaanu dambi inaad leedahay kuma oqon anaa ku asturay haddana anaa ku asturay jannada eg ah. markaasay addoommadu leeyihiin nasiib badana addoonkaas bal fiiriya hal dembi laguma soo qaban laguma eedan ila ilaaha qariyey ilaahay baa asturay ilaahuna astu ilaahuna astu soo ma jeedi cardiya la yidhaha marka xisaaban yasiiran waa saas macnaheed dadka oo waxa way midigta laga sina kitaabkooda xisaabkoodu waa bandhig kana samaydhaa kanama samaydhaa kanama samaydhaa saas marka marka la xisaabinayo alla asturaya khalaas adduunkana alla asturay jannada loo diraya markaasay leeyihin addoonkaas hal dambi ma geli dadku ilaaha asturay nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam inamaa wax kalama daaliki midkaas aad sheegayda caaisho alcardu waa bandhig walaakin ma nuuqisha qofka la niqaasho oo xisaabka lagu niqaasho dembigaan ma samayn maxaad u samayday iiri waa niqaash maxaad u samayday khalaas waa u dhammaatay qofkaas ma badbaadayo qofkaas ah, macnaa waa qofaan la asturin soo ma jeedi ah, maxaan kugu xambaaray ebru walaakin man nuuqisha alxisaab xisaabka qofka lagu niqaashaa yahligu waa halaagsamaya ma badbaadayo qofkaas waa qofka halaagsamaya marka dadkana xisaabkooda waa kala duwanye qaar mada la xisaaba qabuuraha laga soo bixina jannada loo dhiga xisaab la'aanay jannada gelaya Oh. qaar ka midana waa cardi waa bandhigan qaarna waa kuwan la niqaashay marka xisaabta dadku way kala duwan yihin xadiidkan axkaam badan ayaa laga qaadana waxaa ka mid ah xirsiga iyo dadaalka caaisho macaanida xadiidka ay ku dadaali jirtay waxaa ka mid ah nabiga sala allahu calayh wasalam masaa'ilka loola soo laabto inuusan ka caroo jirin waxaa ka mid ah jawaasulmunaadara masaa'ilka in laga munaadaroodo inay bannaanta masaladaan sidaan waata la yidhi sidaana ka waran laga munaadabado waa wax cilmigu ku soo baxo waxaa ka mid ah muqaabalatu sunnati bilkitaab aayadda iyo xadiiska in lagarab ah, dhigo oo la yidha aayaddan sidaa le xadiiskuna sidaan leeyihi maxaa lagu jamcina maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah qur'aanka adilada caamkaa ah in sunnada nabiga lagu khasiso waa kana nabigu waa khasisay sala allahu calay wasalam xadiiskuu ku khasisay aayaddii waa khasisay waxaa ka mid ah inay dadku xisaabka ku kala tegsan yihiin oo dadka isku si aan loo xisaabinayn waxaa ka mid ah su saxaabada loo diiday yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa su loo diiday nuucan mahayn xadiiska macnihiis io sharax iyo aayadda macnaheeda io sharax maahayn su loo diiday ma aysan ahayn rawa اbukhaariyu imaam اlbukhaari wuxuu ka wariyey can abi muusa alashcari wa cabd cabdulaahi bni qays radi allaahu canh qaala wuxuu hi jaa rajulu ninaa u yimid ila nebiyi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo malqitaalu dagaal muxuu yahay malqitaalu maa sifatu lqitaali dagaalka tilmaantiisu maxay tahay fii sabiilillaahi jihaadka lagu dagaalamo fa ina axadana qof naga mid ah yuqaatilu waa dagaalamaa hadadan cara uu gaalada u caraysan yahay wa yuqaatilu mid kale waa dagaalamaa xamiyatan ficilo iyo anafo iyo qaadawaa uu gaalada dulligooda qaada waayey fa rafaca nabigu kor ugu qaaday ilayhi ninkii ra'sahu madaxiisa waa fiidiyey qaala abu muusa alashcariya wuxuu yidhi wamaa rafaca nabigu koruguma qaadin ilayhi ninka ra'sahu madaxiisa ilaa annahu ninku kaana wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan faqaala nabigu wuxuu yidhi man qaatala qofka dagaalama oo gaalo la dagaalama litakuuna kelimatullah kelimadda alle inay noqoto darteedna ula dagaalama hiyalculya midda sarraynta badan fa huwa dagaalkaas fii sabiili illaahi casa wajal jidka alle kaasa can abi muusa alashcariy radia allahu canhu abi muusa waa cabdilaahi bnu qays alashcari radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa rajulu ninaa u yimid ila nebiyi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi rasuulka ilaahayow rasuulka ilaahayow mal qitaalu mudaafkiyaa la xadfay maa sifatu lqitaali wey dagaalka tilmaamtiisu maxay tahay ii tilmaan dagaalka dagaalka tilmaamtiisu maxay tahay fii sabiillahi jihaad lagu dagaalamo ajir aad u weyn iyo fadiilooyin waaweyn aa lagu sheegay jihaad fii sabiil اlah jihaadka marka ajarkaas lagu helayo io tilmaam wey taas marka maxay kutusaydaa oo laga qaadanaa cilmiga iyo camalka waxaa horeeya cilmi intaadan camalka samayn waa inaad marka koobaad cilmi u yeelataa qaabka loo sameeyo oo lagu helayo ajarka markaas aad samaydo haddaadan saas yeelin oo aad waxa weyn adoon shaygii cilmi ulahayn aad samaydo waxaa imaanayda waa dadaashay inaad haddana aadan waxba helin marka saxaabigan fiiri wuxuu leeyaha rasuulka ilaahayo ii sheeg jihaadka dagaalka ajarka lagu helayo midka uu yahay wuxuu leeyaha ibnu abi jamre fiihi daliilu calaa jawaasi xadfi calaa xadfi sifati waiqaamati lmawsuufi muqaama taas waa sheeg wuxuu yidhi fiihi daliilu calaa anna min asunati taqdiima alcilmi cala alcamal xadiiskaana laga qaadanaa inay sunnadu tahay cilmiga iyo camalka in cilmiga la hormariyo shaygan garo sifadiisa iyo qaabkiisa garo kadibna ku dhaqan saasaa qayrka lagu helaa inta wax iska jajabido kadib cilmigan barana laguma helo qayrka tanaa horayda saasaa xadiiskan laga faa'iidaysanaya marka malqitaalu maa sifatu kitaal jihaad fii sabiila sifadiisa ii sheeg midka ajarka lagu helaa fii sabiilah jidka alle lagu dagaalamo markaasuu sheegay cilooyinka uu arkay taasuna waa muhiim qofku cilalka uu arko inuu sheego si loo kala shaandheeyo oo midkan wax lagu helaa iyo midkan wax lagu helay waxa weyan loo kala saaro wuxuu yidhi saxaabigii fa inna axadana qof naga mid ah yuqaatilu gaaladu la dagaalamaa qadaban caro ciil kaliya ah, ciilu u qabo u mana banaano ciil loo dila maxna laguma helo in ciil loo dilo o wayuqaatilu mid kale waa dagaalame xamiyatan qiiro waxaan lama qaadan karo iyo dulligaan aan iska rabno heeri buu leey heeriga aan iska rabno qiiro u dagaalama xabad laguma helo waa khasaaro oo tacab ba'ay marka bal midka wax lagu helayo ii sheego ninku waa taaganya nabiguna waa fadhiya sala اllah alay slm farafaca nabigu madaxuu kor ugu qaado farafaca kor ugu qaado ilaahi ninkii ra'sa madaxiisa sababtuu kor ugu qaada ay tahay abu muusa alashcari noo sheegay qaala abu muusa wuxuu yidhi wamaa rafaca kor uguma qaadin ilayhi ninka ra'sahu ilaa annahu ninkaa kaanaha qaa'iman mid taagan taasna waxay culamadu waxaa laga qaadanaa qofka dhan marka takabur iyo isla ku jirin ee xaaladdu keento waxaa dhici karta meelaad fadhiisato inaad weydo adoo taagan in masalada culammada la weydiin karo inayd bannaanta xeelanadu kuma dhihi idab danantee fadhiiso waa u sheegay marka haddaan takamul isaga weyni meesha ku jirin ee xaaladdaa keentay qofkii xaaladdaa ku keentay isagoo taagan ayuu masalada weydiina waana looga jawaaba waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaa shiiqa jawaabaya qofkuu jawaaba inuu fiiriyo nabigu waa fiiriyo adoo ka sii jeedaan dhin saas wa adan inuu nabigu waa fiiriyey salى اllahu calayh wasalam taas ayaa xadiiska laga qaadana faqaala nabigu wuxuu yidhi marka man qaatala qof alla qofkii dagaalamaa litakuuna kelimat اllah kelimadda alle waa tawxiidka walaa ilaha ila اllah moxamadu rasuul اllah waa tawxiidka kelimadda alle inay noqoto darteed qofka u dagaalamay hiyo culya midda sarrayda in tawxiidku sare maro shirkigu baaba'o diinka alle uu sarreeyo qofka u dagaalamaa fa huwa qitaalkaas a fii sabiil lahi jihaad caza wajal waa ikhlaas xadiisku daliil uu shaahid u yahay inama alacmalu biniyaat camal wuxuu ku ansaxaa niy fiiriya laakiin halkaas shardi haddii camal kuma ansaxo shardigii labaadna waa mutaabaco oo cidda aad la dagaalamaydaana waa inay tahay ciddii alla amray in lala dagaalamo waa shardi ah. ee hadda qofkiioo toosan qof muslima oo meeshan jooga oon ilaahay dhigiisa kaa xarin haddaad disho oo aad tiraahdo diinka alla ku kor noqdo diinku hortaagan yahay ajarkii lagu heli maa waxaa rabaa labadii shard ilaa camal kasta labada shardile soo maa almutaabacatu wاlkhlaas ciddaad la dagaalamaydaa waa inay noqoto ciddii alla amray in lala dagaalamo waa shardi ujeeddadaad ula dagaalamaydaa kursi gaar waa inaysan ahayn cil waa inaysan ahayn qiiro iyo xamaasad waa inaysan ahayn ilaahay riladiisa inaad raadayda diinka alle kor hadno ilaahayna saas alle kaaga no tawxiidka labadii shardi waa in la hela labadii shardi waa in la hela marka fadaaisha waxyaalaha ugu waaweyn oo lagu helo ayay ka mid tahay ay ka mid tahay ikhlaas ikhlaas kitaab اlwuضuء hada maxalu wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وslم وbaaraka calى nabiyina mxamed